alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam waxaynu ku jiraa weli kitaab alxuduud baabu xaddi zani wacan jaabir bn cabd llahi radi allahu canhuma qaal rajama nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rajula min aslama warajula min alyahuudi wamra'ata rawahu muslim waxa uli jaabir bn cabd llahi radi allahu canhuma rajama nabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu rajmiyey oo uu dhagax ku dilay rajula nin min aslama qabiilka aslamna ka tirsan ninkaasi waa maacis bnu malik alaslami waynu soo marray warkiisa waa saxaabi isagu muslima wa rajula min alyahuud iyo nin yahuudiya iyo imra'atan haweeney ay imra'atan min alyahuud iyaduna haweeney iyado yahuudda ah. muslim wa qisaةu rajmi qisada ku saabsan labadaa yahuudi waa ninkiiyo gabadha eh fi صaxiixayni bay ku taallaa min xadiisi ibni cumar radi allahu canhuma xadiiskani wuxuu daliilu yahay in kufaarta iyo gaalada laftigeeda xadka lagu ogayo marka ay muslimiinta hoos joogaan hadda muslimiinta ay maamulayaan iyagana xadka waa lagu finlay marka yahuudi ninkan yahuudiga ee gabadhani xumaantaasay sameeyey yahuudi oo waxay samayn jireen nimanka yahuudda la inay markii hore xadkan rajmu uu ku yaalla kitaabkooda laakiin dee markay ku farabadatay arrintaasi inta badan dadkii magaca lahaa ee dadkaasi markay ku badatay way iska daayeen oo xadka kumay oogi jirin miskiinkaana way ku qaali jireen markii dambe idhaa xukun dhexdhexaad aynu soo saarno kan dee shariifka ah iyo kan kale wadica labadaba aynu ku qaadayno oo maxaynu sameynaynaa inta dambasiyo wax la mariyo wejigooda la marmariyo labadaa qof ayaa suuqa lagu soo yaro wareejinayaa dabeetana canfara ifigige <laughs> waa maxay canfara ifigiga kala yaaca wey mid walba iska marade marka xukunkii ilahay saasay ku sameeyeen kadibna laba laba noocanay isku qabsadeen ay u keeneen rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku uri miyaydan rajmiga kitaabka ilahay ka helayn markaas ma najidu rajma min kitaab illah aw fi kitaab aayaadkaasina sababtaasay kusoo degeen waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaaika hum lkaafiruun faulaaika hum اظaalimuun faulaaika hum اfaasiquun sabab nusuulka marka la ogaado waxaa la ogaanayaa qofka xukunka ilaahay diidan ee leh ku xukumi maayo amba xalaashaday xukunka kale inuu ku gaaloobayo oo dee xadiiskaa fasiraya ee sida ay khawaarijtu u dariishanayaan maaha oo qisada aayaadkaasi waxay kusoo degeenba labadaa yahuudi dadkaa yuhuudda ah ee yihi kitaabka rajmiga kama helayno dabeetna rasul wuxuu ku lay alayh slatu slam soo qaada kitaabkii towraat way soo qaadeenoo maxay sameeyeen markaa waxay sameeyeen halkii ninkii wadaadkaah ee akriyayey ayaa halkii rajmiga ku qaraabo gacanta saaray oo xaggii ka horreysay xagga dambe siba akriyay marka cabdillahi bn cabdillahi bn salaam oo caalimkoodii ahaa lakiin muslim ahaa radi allahu ayaa yihi rasuul allow uu gacanta saaray ka qaade markaasay ka soo baxdayba aayaddii say qisadii sheegay la saasaa dhacday oo saasoo dee markaa waxay dhahan iyagu maxay sameeyeen jaxdi soo maha lam waman lam yaxkum bi anzala allahu oo ah inay defereen ba yidhahdeen maba kuma yaalo qowlka ah in xadka lagu ogo gaalka xadiiskaa daliilo ah Eh, laakiin haddii uu markaa muxsan ma noqonaya mise noqon maayo oo culimada qaar ba waxay leeyihiin ixsaanka waxaa ka mid a ah inuu islaamo waayo qofku haddaan islaam muslim ba ahayn dee marka hore wax qofka haysan maayo xadiisku waxaa kaloo daliilu yahay furuucda iyo awaamirta in kufaarta lagula hadlayo sida culimada usuulka ay ka warramaan hal الكفاar mkhaaطabuuna في furuuع الأwaamir والنawaahi ama furuuع الشharيcة iminka waxa weeyaan miyaa laga aqbalaya hadday sadaqadaystaan hadday wax kala bixiyaan miyaa lagula laga aqbalaya maya salaada deedkooda miya laga aqbalaya waa maya marka culimada qaar baa yihi de furuucda shareecada lagulama hadlaye guud ahaan islaamkii baa laga doonaya iyaga oo taasaa lagu cadaabaya laakiin markii la weydiiyey ma salakakum fi saqn qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu lmiskiin dee tafaasiil bay bixiyeen arrintan markaa maxay daliilu tahay in tafaasiisha lagu ciqaabayo oo lagana doonayo maadaama dee zinadii lagu xaday oo xadkii laga jiray وعن سعيد بن سعد بن عباadة رضي الله عنهma qال وxu uhi kaana beyna abyaatina kaana waxa aday beyna abyaatina guryaha yaga dhexdooda waxaa joogay macnaa xaafadaha yaga waxaa joogay ruwayjilun nin yar baa joogay xagga jir ahaan daciifun oo taag daran fakhabata fazanaa wuxuu ka sinaystay biamatin addoon min imaayihim addoommadoodii ka mid ah dumarkii addoommada ahaa oo fadakara dalika arrinkaasi waxa uu sheegay sacdun sacad bin cubaada radia allahu canhu ayaa u sheegay lirasuuli illaahi sala allahu alayh waslm rasuulku u sheegay faqala rasulku wuxu uhi idribuuhu xaddahu idribuuhu ka jara xaddahu xadkiisa oo xadkiisii ku garaaca faqala waxa uhi ya rasuul lah rasuulka ilaahay ow inahu isagu adcafu wuu ka taag daran yahay wuu ka awoodi yahay min daalika arrinkaasi nin iska xejin karaya boqolkaa jeedala lagu dhufanayo maaha xagga jidh ahaan faqaala boqol farac leh uma dabeetna idribuhu ku dhufta bihi isaga darbatan dhufasho waaxidatan keliya fafacaluu sibay sabey rawaahu axmedu wanasaa-iy wbnu maaja waisnaadu xasan laakin ikhtulifa waxaa se la isku khilaafay fii waslihi wa irsaalih hal huwa mursalu am mawsuul ayaa la isku khilaafay xadiiskana waa mawsuul markaa wuxuu daliilu yahay in qofkii xadka lagu oogayey ee maxaanku dhaha allahu mustacaan isagu ahaa mid aan awood ahaan agga jirka inaan horta xadki ka dhacaynin laakiin dee shaygii lagu jeedalayay laga laga looga yareynayo oo ikaalka waxay culimad ku fasireen waa qusnun waa laan weeyaan shimraaqna waa laantaa laanta yare kasii farcamaysa markaa intaad laan weyn soo qaadaan oo tusaale ahaan laga yaabo boqol laamood inay leedahay ayaa hal mar lagu dhufanaya halkaa mar waxay uga sahlantahay de boqolkii jeeda lagu dhufan laha xukunkiina waa ku fulay haddii mid konton le la helo dee laba jeer baa lagu dhufanaya bay noqonaysa saasaa loo sameynaya ruwayjil waa taskiiru rajulin ruwayjil waxa uu sheegaya markaa wuu sii raaciyo ruwayjilun waa nin aan daahaan qiyaasi weyneyn xagga jir ahaana laakiin de nin qaangaad rajul uu ku tilmaamay weeyaan ama wuxuu uga jeedaa taxqiir ruwayjil markuu leeyahay waa min baabi oo asbaabaha wax loo taskiiriyo carabta ay taskiiriyaan taxqiirkaa ka mid ah markay sheega taskiir waxa la carabtu leeyihin oo markaa luqadaha kaleba way leyihin lakin sida u imaan matalan iminka xasan xusein bay odhanay marka xusein macnihiisu waa maxay waa xasan yare anas unays kaasi taxqiir maha isagu lakin waa xasan kii weynaay kii yaraayo o kale ay noqonaysa وعن سعيد بن سعد بن عباad رضي الله عنهma qال kاna beyna abyaatina waxaa rajul nin ba ahaa yar oo ضaciifan jir ahaan daag daran fakhabha khabatha ay fazana بأmati min imaihim amatin waa adoon wey fadakara dalika sacd lrasuuli الlahi salى الlaه عليه sلم sacd بن cubaada waa kabiir الأnصاar waa khasraj sayidkoodii sacd binu mucaadna waa waa sayidu aws markaa sacd binu mucaad horuu dhintay isagu sida axaadiis aynu ku hayna iyo siirada fadakara dalika sacd lirasuuli lahi sal l sl faqaala idribuuhu xaddahu xadkiisa ka sharca marka in naaibkii ciddii uu rasu ciddii uu dirtay qofkii imaamka ahaa inan walow iyuu ahaaninba hadduu doono qof qaadiyehe inay xadka uu ku ogaya laga qaadanaya faqaaluu ya rasuul allah inahu adcafu min dalik waaba ka taagdanaya faqaala khuduu qaada cikaana laan qaada fiihi miatu shimraaqin boqol farac leh ama boqol laamood oo yaryar kusii yaalaano uma dribuuhu bihi ku dhufto darbatan waaxida fafacaluu saasii sameeya nabiy llaahi ayuub calayhi salaam ayaa waxaa la soo wariyaa markii in mudduu dee xanuunsanayay oo aada u taag daraayo dhibaato badan ay soo gaadhay markaa mar buu ku nadray inuu xaaskiisii wax ku dhufto inuu jeedala hadduu markaa markii uu bogsadayna dee dhaartiisii nufliyey noqotay markaa wakud diqhan fadrib bihi walaa taxnath waa tan oo kale cumada ku fasira inu laan weyn qaad balero laantaa weyn ku dhufo mar dabeetana markaa way ka dhacaysa shartaasi وعن بن cabاs radي الlahu canهum an nabiyi slى الlaه alay sl qal wuxu uhi man wajadtumuuhu qofkaad heshaan yacmalu isagoo sameynaya camala qowmi luuطin camalkii qowmkii nabiy llaahi luud ay samayn jireen faqtuluu dila alfaacila ka samaynaya iyo wlmafcuula bihi ka lagu samaynaya waman wajadtumuuhu cidaad heshaan waqaca inuu ku dhacayo ma u tegey calىa bahiimatin xayawaana faqtuluuhu dila waqtuluu dila albahimata bahimadana dila rawahu axmed arbaca warijaalu ragga xadiiska warinaya muwahaquuna waa qaar la towhiiqiyey ilaa ana fiihi اkhtilaafan waase khilaaf baa ku jira weli xadiisku markaa kolley hadal dheer buu leeyahay laakiin macnihiisu iyo macanahu tilmaay waa sax marka qadiyadda halkaa hore waxaynu kaga soo baxnay qofka zaariga xadkiisa ayay axaadiistaasi inta badan ay caddaysa iyo shuruudaha loo eegayo waxyaala mida qowmu luud waxaa lagu halaagay sidaynu ognahay ata'tuuna dukraana min alcaalamiin inay ragga dee jireen oo dhaq dadkii dhaqanxumadaa la yimi ahaayeen marka maadaama uu ka sii xun yahay zinada iyo waxaan kale uu ka xun yahay oo dabcigii bani aadamkaba uu ka guuray xadiiskani wuxuu tilmaamaya in labadaba la dilaayo haddii aanu dee mafcuulu bihi kaas markaa waxaa lagu sameynaya aanu ahayn mid la xoogay amba wax lamid ah waxyaalahaas haddaan ishir waa mislo kale dee taasi laakiinse qaar baa yidhi la dili maayo almafcuulu bihi waman wajadtumuuhu waqaca calaa bahimati faqtuluuhu waqtulu lbahima neefkaana haddii wax la mid la cunayo mid kaleba hadday tahayba neef hilibkeedana la cuni maayo saasaa lagu daynaya ayay leeyihin culamadii fursiy culimada qaar badan ba waxay leyihin qofka albahima laa yuqtal qaarkoodna waxay leyin yuqtal wa yuqtalu bisayf qaarkoodna waxaa bay leyin dhagax baa lagu rajminaya isagiiyo markaa kan kale ee allahuma istacaan mafcuul bihiga alfaacil mafcuul bihiga rasuulku sheegay alay slat o slam waliba selafki aad bay u adkeeyeen kaa hore oo waxay dhaheen markaa qofka qowmka luud lagu arko waxaa dhagax baa lagu dilaya mee seef baa lagu dilaya mee waaba la gubaya bay selafka qaarkood soo gaarsiiyeen dab baa lagu gubaya dabkana axaadiistii baa ka hor imanaysa mee guri baa lagu duminaya meel baa gebigiisa oo lagu duminaya si adag in loola dhaqmeeyo ayay qadeedaasi tusaysa marka maadaama ay sidaa tahay waxaynu ognahay maantana kuwa aynu xadaaradda iyo ilbaxnimada u tuhno ee maanta haddii la dhahdo warniyo adigoo reerkiina waxba u sheegin maraykankaanu kaa dejinaynaa hadhow waad la soo hadlaya <laughs> ma tegi laga yaabo dad badan idinka kamid dalulkaa inay dhahdo waynu tegaynaa haddana maanta iyagu waxaa waxay ka dhigteen wax saxa laakiin isagoo waa arrimo tilmaamaya inay halaagsamayaan وعن بن cمر رضي الله عنهma أن النبي صلى الله علي sل nبgu darba uu garaacay ay darba بالxadi aw الxad xadkii buu ka jaray وغarba ونفى waanu mastaafuriyey وتqريب caamin وغarba waanu mastaafuriyey ay في sنة وأنa abا بكر ضربa وغarba رawاه الترمidي ورiجاaل ثقاaت إلا أنه اkتلفa في رفعihi ووqفihi xadiiskani markaa axaadiista hor mu la mid yaho in la israacinayo التaqriib inuu baaqi yahay oo aan la naskhin bay daliilu tahay أن التqriiba baaqi walam yunskh وعن بن cabاs رadي الله عنهma qaal lacna rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulku wuxuu nacdalay almukhanithiina kuwa isdumaraynaya ee min arijaali ragga ka mida dumarka isku ekeysiinaya wاlmutarajilaati kuwa ragga isku ekeysiinaya ee min anisaai dumarka ka mida wa qaala waxa u rasulku uri alayh الsalatu slaam akrijuuhum min buyuutikum ka saara guryihiina kuwa noocaasa akrijuuhum ka saara min buyuutikum guryihiina ka saara ilaahay subxana wa tacaala rag iyo dumarba mid kastaba sidiisuu abuuray markaa mid waliba sidaa ilaahay u abuuray buu ku qurux badan yahay hadduu markaa xadkiisii ka tallaabo oo ay isdumareeyaan ama dumarkii ay isrageeyaan waa nacdaley qofkaasi waa qof le ilaaho khalqigaadii abuurtay ama qaabkaadii gashay anuu kuma qanacsani ee sidaa kalan ayaan doonaya dabeedna markaa waa tacziir iyo wax lamida lagu sameynaya in dee la edbiyo laakiin oo ama la xidho amba wax lamid wixii loo arka maseexo iyo in laga fogeeyo meelaha la joogo guryaha iyo dadkaa la eriyo axaadiista qaarkood markaa atashabuh ayay tilmaamaysa riwaayaadka qaarkood markaa muxuu noqon karaa xaggee buu raggii iskaga ekeysiinayaa dumarkii dumarku codkoodu ragga wuu ka duwan yahay mise kale wuu ka duwan yahay dharkii oo kale waxyaalahaasoo kale hadduu sameeyo sidaasoo kale dumarkiina inay saasoo kale dharkii ragga xidhato amba codkii ragga isku yeesho amba socodkoodii amba wax lamid taasina waa khatarteeda le taasina waxay ka dhigaan wax saxa ah iyagu maanta oo waxa dhan qofku ilmaha yar markuu yaryaa la weydiinaya ma baad noqon doontaa mise gabadh baad noqon doonta masaajidkan aan kula kulmay inaan aan iskaranayno muddo meesha ku maqnaad dabeedna wuxuu yihi caruur iyo waxaa iskama geynayo oo caruurtii raaymika iyagoo caruur ah ayaa waxaa loogu bilaabayaa waxyaala dee waa wanaagsana iyo labaad qofku aduu maxaad hadhow noqonaysa ma nin baad iska dhigi ma gabadh baad iska dhigi aduu sii kala sii kala dooro marka ya markaa ummaddan aad arkaysaan de inxiaad alkhuluqi wey akhlaaqad xumo halkii u hooseysay dhulkay marayaan laakiin waxaasoo dhan waxa isku fuuqsaday oo dadku aanay u dareensanayn nimankani adduunyadiibay dee horumar ka gaadheen iyagaa markaa adduunyadii maamulaya bacd الله سبحانه وتعالى tacaala kadibna dadku ma eegayaan waxaan kaloo dhane maxaa la eegayaa un fi fuluus haddee meeshaa lacagi taallo waxaan kaloo dhami waa sahal hadhowna qaar badan iyagoo naskhan bay imanaya ama qaar badan iyo nin waad garanaysaan maxamuud baarud baa laga kale qaarkiin ay maqleen ama wararka qaarkoodna halkan masaajko kale kelmad ka jeediya oo nimanka culimadii salifiyiinta halkaa ka soo noqotay weyaan markaa wuxuu dhalinyaraan kaxeeyeyo qolooyinkaa dhalinyaro caadiyaan kaxeeyey oo soomaali ah cumradaan buu oo markaa markay cumradii cumri dhamaysteen ayaan dee waane iyo anigoo xaramkii fadhiyaan wacdiyey buu marka waxaan xumaantii dee wadnamada gaalada jirto o ka sheekeynayey labada qof aysan gureynaya kan kale kan kale saas markaa mid waa igu yiri qisada hore oga sheegan de hadduu ikhtiyaarkiisa yahay ka warran hadduu hobbigiisa yahay ka warran bi guriga hadduu isagu waxaan jecel yahay maxaa lagu qaysaa marka ka sidan lehi isagu ma sameeyo ma aha qof dhowrsanoo wanagsan waa ina yaro soomaaliya laakiin wuxuu waxaa laga dhaadhiciyey qofku mar hadduu isagu ikhtiyaar ahaan waxaan u doortay ya de ha ku qabsanin marka qofku ma xaggay kaga soo wareegayaan xorriyaddu waxa la dhahdo qofku inuu madax banaan yahay o isagu aan lagu qabsanaynin hadduu isqaawiyo cid ku qabsan mayso qaar badan baaba imika mudaharaada iyo wax sameynay nala ogolaaday inuu isqaawino maxay dhar la iska xeeay sidii ilaahay qofka u abuuray <laughs> in lagu socdo haddii xaggaa laga helaan xaggana waa laga helaya nabigaa inoo sheegay alayh isalatu salaam ya low dakaluu juxra dambin dakaltumuun soo ma xaggaa haddii laga helay xaggana waa laga helaya siduu nabigu inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam haddaba culimadu waxay xadiiskan ku qaadeen wqad dakra الcلماء أن الxadيiثa maxmul عalى man qasada التشhaبهa bالآkhر mima yumkin tarkه ama ma laa xilة للرaجuل aw الmarأة فيhi falaa إثma فيhi لأnnahu غayru dakli في الاستidاعaةi مثل riqة الsوت عinda الرaجuل أو khushunaة عinda الmarأة أو takasurhu في mishyati وثubutiha وانtisaabiha في dalik waxaa culimadu yidha xadiiska markaa waxa lagu qaadaya wixii qofku ikhtiyaarka u leeyay inu ka tago lakin se waxaa laga yaabaa inuu ninkii mararka qaarkood dee iska cod yaryahay codkii dumarkao kale u yeesho abuuri ay tahay ama gabadhiiba codkii raggoo kale ay yeelato oo abuuri ay tahay amaba socodkii oo kale labada qof ay midno gabadhiina waa laga markay socoto sida raggoo kale socoto ninkina sida dumarkao kale isagoo aanu isagu markaa ka ahayn sidaa same taa markaa maadaama ay abuuri tahay wax qofkii uu ku dambaabayo ama tashabuh noqoni maa wuxuu yihi xaafid ibn xajar laftiisu raximah اllah وama damu الtashabuhi bاlkalaami wاlmashi famukhtasun biman tacamada dalik ciddii sidaa u qasdida وama man kana dalika min asli وama man kana dalika min asli khilqatihi fainama yu'maru btakalufi tarkihi wاlidmaani calى dalika bالtadriij qofka laakiin arrinkani asalkiisii abuuriga ay tahay waxaa lagu kali lagu kalifaya inuu iska bedelo bal hadda intuu iska bedeli karo oo waxaa la odhanayaa si tartiib tartiiba inaad isku bedesho isku day fain lam yafcal watamaada dakhalahu damu bu hi marka haddii uu kusii socdo oo kusii adkayso wuu soo gudagelayaa dhaliishan iyo ceebeyntan walaa siyama idaa bada minhu ma yadulu calى rida bihi gaar ahaan marka w inuu raalli ku yahay ay kutusaysaan intaas marka khulaas qowl waxa hadii waxaan iska abuurita iska kari waayo isagu waayo dadka qaarkood baa siday iska dhigdhigayaan iyagu aakhirkaba noocan oo kale noqda qofki waa iska sari karaa wاlxikmaةu min الnahyi sheekhu marka halkaas ku dhig waa fatxubaarigu ku sheegay alxikmaةu min الnahyi can الtashabuh ana اllaha tacalى khalaqa الإنسان وجعل لكل من الرجل والمرأة khصائصa ينفرد بها عن الآخر في تكوين بدنه وفي طباعه وصفاته النفسية والعقلية وجعل لكل منهما وظيفة ورسالة في هذه الحياة تناسب تكوينه وما فطر عليه أو وما فطر عليه ولن تستقيم أمور الناس وتنتظم أحوالهم حتى يقوم كل من الرجل والمرأة بوظيفته التي تلائمه marka ilahay ba subحana وتعala mid kasta khasaais gaara sifeeyey sifooyin gaar u siiyo oo mid walba sidiisa u haboon iminka gabadhu inay garh yeelato ma qurux bay u tahay mise mise umaaha gabadha qurux maaha laakiin ninku garhku waa qurux buu yihi mid waliba sidaa ilaahay u abuuray buu ku qurxoon yahay oo shaqadii ugu habooned oo kasoo baxaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدوuda xuduuda ku riixa maa wajadtum idfacuu riixa alxuduuda xuduuda riixa oo ka riixa dadkii xadka lagu fulin lahaa maa wajadtum lahaa intaad u helaysaan madfacan riixitaan intaad sabab aad ku riixdaan u helaysaan akrajahu ibnu maaja wa isnaaduhu daciif wa akrajahu tirmidiyu alxaakimu min xadiisi caaisha radi allahu canha bilafdi buu kusoo wariyey idra-uu ay idfacu waa la mid riixa alxuduuda cani lmuslimiina muslimiinta ma stadactumtada wadaan wahuwa daciifu وrawah الbayhaqiyu can cali radي الlahu canhu min qowlihi bilfd idraءu الxuduuda bالshubuhaati xuduuda shubahaadku riixa qadiyadan axaadiistan ay tilmaamayaan waa daciif horta axaadiistan si culimadu sheegeen laakiin macnahooda uu istegay marka la isku geeyo arrin sidaa tilmaamaysana horeynu ugu soo maray shalay axaadiistaynu soo qaadanay dersigii hore maxaa ka mid ahaa in dafci la sameynayo haye su-aalihii rasuulku weydiinayay war malaa miyaad waalan tahay a iyo ereyadii lamidka ahaa rasuulku kolba uu ka jeesanayey waa nooc waxa weeyaan idra shubahaat ah lacalaka kamazda waa kii ku lahaa inuu ismoodsiiyo moodaya qofkan inay mala qadiyadaas ka dhacday amaba dee arrintaa laftigeedu ay ciqaab tahay war mala laga yaabo war mala waad eegtay war mala waad qajis mala waad taabatay iyo wax lamid laakiin shubahaadka culimada waxay leeyihin waa shubahaad macquul ah inay iman karaan waana qadiyadaad muddo culimadu isku waafaqeen in shubahaadka maadaama qofka inta badan ay tahay dilka in laga baajiyo sidii looga baajin karaaba in looga baajiyo iyadu marka horeba ta layidhi yaan yaanu isa sheegin amba cidda shee aragta ha asturto iyo wax lamid a markuu yimaadana in yaroo shubha ah haddii loo helo madmadowa ah. oo ah inaanu qofkaasi malaa waxaasi aanu boqol kiiba sagaashan ka dhicin amaba cagsiga ay tahay boqol kiiba tobanba hadday doonto shubhadaasi noqon karto waa laga joojinaya maxaa shubha noqon kara haddaba waxaa shubha noqon karaa lacalaka qabilta lacalaka lamasta lacalaka hamasta ereyadaasi uu ku yihi rasulka ala sala sl maciisa xikmadduna wax kale maahee waxaa qofkan inta la dilo oo kaw lagaga siiyo amba xadkii lagu oogo ayaa laga yaabaa inay soo baxdo inuu qofkaasi beriha soo wax dhici kara maaha labada isagoo waxaan sameeyey ha lagu qaldamo ha la sii daayo marka sidaa noqota maadaama ay de naftiisi iyo halkaa ay taagantah haddii laakiin ujeeddadu ay tahay qofkani markuu shubahaadkaa ku furayo isagoo qofkani inuu waxaan sameeyey waadix ay tahay oo ay arrintani u caddahay dabeetana u warayso wixii o dham ay cadaadeen markhaatiyada ay joogaan uu doonayo dee qofkan inuu si un uga baajiyo oo isagu de wax kale usoo soo sameeyo taasi waa geef kale noqonaysa oo qof xadkii diidan la fuliyo laakiin ka waxa weeyaan bal hadda waxyaalaha shubahaadka ah ee ku dhici kara waxaa ka mid a ah shubahaadka inay dumari arkaan arrintaas oo dicidii soo eedeysa ay dumar noqdaan oo yidhahdaan markaa boqol dumari ba yidhahda waanu arkaynay oo dee caynkaa ama fiidiyo iyo xamida la keeno waxyaalahaas hataa ma noqon karayaan caddayn wa lag waa lagu waa la waxa weeyaan waa lagu kabi karaa n bayinaadka laakiin xuduudda dumarku ma galaan marka halkaa la joogo dumarku markhaatigaasi ma gelayaan waa inay afar ragga noqdaan madfacan waa dee riixitaan intaad uheleysaan idra-una waata aynu qaacidooyin karana dar lmafaasid muqadamu calaa jalb masaalix addaru waa marka idra-u ashubahaat idra-u lxuduud an muslimiin wacan cumar radi allahu canhuma qala wuxu qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ijtanibuu ka dheeraada hadihi lqaaduuraat waxyaalahan qurunkaa ka dheeraada waa zinadii iyo wixii lamidka alatii taasoo naha allahu tacaala ilaahay uu nahiyey canha iyada faman alama biha ay faman waqaca biha alama bimacnaa waqaca qofka ku biha iyada falyastatir hays asturo bisitr illaahi tacaala ilaahay asturaaddiisaa uu ku asturay ha isku asturo walyatub ila llahi tacala ilaahayna ha u toobad fa inahu arrin man yubdi lana man yudhir lana qofka noo muujiya safxatahu wixii u qarsoonaa nuqim calayhi kitaab اllahi tacaala nuqim calayhi kitaab اllahi caza wajal kitaabka ilaahay baanu ku ogeynaa wixii uuna faray rawaahu alxaakim wa huwa fi lmuwaطa muwaطa imaam malik buu ku yaalaa mursal min mursali zayd bin aslam zayd bin aslam taabiciha xadiiska isagoo musnada imaam ibn xajar oo kale uu sheegay markaa xadiiskana wuxuu tilmaamaya kow de in horta lagu waaniyo dadka inay waxyaalahan ka dheeraadaan asbaabta xumaanta soo jiidaysoo dhan iyo rasuulkuna alay slat slam wuxuu ka cabiray alqaduraat alqadir waynu ogna waa shayga qurunka ah, wasakda oo kale nijaasa wixii lamid a marka waxyaalahani waa waxyaalo qurunahoo qofkii akhlaaqdiisi iyo dhaqankii ummaddii bulshada baabiinaye warta ka fogaada qofka ay ka dhacda arrintaasina hays asturo oo bulshadana saasa u wanaagsan inuu si hoose ilaahay ugu toobad keeno waxaa anagu rajadu markaa u badantay qofkaas inaanu dabeetna hadduu si dhaba ilahay ugu toobad keeno inaan wixii ku noqon laakiin haddii markaa la jeedana ama wax laga jaro dadku dhimi ogaadaan waxaa laga yaabaa horta dee inta kale u faa'ido inta dambe way islaanayso marka cid xukunka lagu fuliyo laakiin waxaa laga yaabaa dad badan oo kuwa xuduudda lagu oge ka ah inay waxba ay dhowna waayeen marka dambe way iska dhici karta marka qofku marka hore inu is asturo walyatub ila اllahi tacala lakin waa waajib inuu ilahay kana fogaado waxyaalaha haddaba hadduu qofki isagii dee yidhaahdo waxaasaan sameeyeyo uu la yimaado marka shubahaadkii wixii meesha ay ka baxaan loo tanaasuli maayo weyaan marka hore ahayd markaa inuu isagu isqariyeen hadduu se iskeenay markaa waa lagu fulinayaa safxadu asalka kuwaa dee waa jaanibka safxat اlcunuq markaa imika waa maxay safxadu marka wax qarsoonna way noqon kartaa wax isaga u qarsoon marka imika waxay noqonaysaa wixii isaga u qarsoonaa wey rasuulkuna alayه الsalatu slam wuxuu yihi kulu umatii mucaafa ila almujaahiriin ummaddayduna waa la cafeeya kuwa ismuujiye mooyaane iyagu isfadeexadinaya mujaaharadii buu rasulku fasira wuxu yhi alayه الsalatu slam waina min almujaaharaati waxaa ka mid ah inuu qofkii xalay intuu wax sameeyo dabeetna uu abriso isagoo ilaahay asturay dabeetna u isagu naftiisa uu ceebeeyo hadda wadankaasi waxay kutusaysaa inaan waxba dhowranayn isagoo ilaahay uu asturay isagoo wax sameeyey ayuu haddana dadkii u odhanaya waxaay waxaasaa sameeye uu ku faanayaa kuwa ilaahay cafihi maayo baabu xad wuxuu baabu yahay xadulqadafka xaddu zina baynu halkaa kaga soo baxay marka qofka marka xadka lagu ogayo zinada intaynan baabka kasii bixin gaar ahaan marka dee la jeedalayo waa in meel fagaaraa lagu jeedalo oo dad ay ka soo qeyb galaan waliyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin inta kale si warkuu gaadho loogu cibro qaato weyaan qadiyaddan waayo si hoose loo fuliyo qarsoon dee ciddii kale ee la laislahaa kaga joogsato maqlima maayaan baa laga yaaba qofka dhagax lagu dilayo culimada in badan oo kamid ah waxay leeyihin waa qofka qaarka dambaa loo aasaya dabeetana saasaa lagu sameynaya xadiis hore waxaynu kusoo maray in dumarka marada lagu xirxidhayo si aanay cawradoodu muuqanin oo dagmadhii saasaa loo sameynaya waa la adkeynaya maradiibaa loo adkeynaya ninka isagoo taagan haddii la doono loo aasinba loo aasinbaba markaa lagu lagu dhufanaya waxaana soo aroortay maacis ibnu malik in markii dhagxii uu dee ka xoog batay uu cararay oo haddana ka daba carareen saxaabadii oo ay soo qabteen dabeetna rasulku uri alay sla slam maad iska sii daysaan iska daysaan marka waa markii hore rasuulku ka jeesanay alayh isalaatu wasalaam markaasoo ka culimada qaar waxay ka qaateen hadduu cararo inaan lad inaan laga dawa cararayn qaarkoodna waxay leeyiin waa la soo celinaya bal dib baa loo wareysanaya waxaaba laga yaabaa inuu markii hore wax kala moodayo amba kale ah marka de wuu carari taasi waxay in aanay shardi ahayn in loo qoday god ila ninka god loo qoday qaarka hore loo soo jeediyey muu carari kareen labadan yahuudiya markaa ninkii gabadhaasi rasuulku alay sala slam xukunkii buu ku fuliyey saxaabigii markaa arrintaa ka qeyb qaatay ama joogay goobtaa wuxuu yihi waxaan arkayay ninkii oo gabadha dhagaxa iskaga dhigaya oo marka gabadha dhagaxa lagu soo tuuro ta lagu soo tuuro isagu isku beegaya oo saasa sameynaya inta badanna marka waxadka la oofiyo waxani way yaraanayaan meeshay ka baxayaan aad bay waxan meesha uga baxaya lakin waxa kalona way fara marka jeedada kale la dhacayana wejigana waa looga ilaalinaya baabu xadilqadfi xadulqadafka ayuu baabu yahay qadafa asalkeedu waa rama waa markuu shayga la gano lakin alqadfu huna waxaa looga jeeda sharcan alqadfu bizina in cid zina lagu sheego qadfu lgayri bizina waa cid kale qofku inuu ku sheego xumaan iyo zino marka qofkii haddii aanu afartii markhaati la keenin sida ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay in laga jarayo hamaaniina jalda wada wey waayo cirdiga qofku dee meel adag buu ugu jiraa oo waxyaalaha shareecadu ilaalinayso maxaa ka mid ahaa cirdiga qofku haddii qof markaa dhowrsooni lagu ogaan la eedeeyo arintu qofkan keliya iyo labada iyo waxbaa ka dhexayn karaaba waa laga yaaba qofka inay been ka sheegi karaan inay ismoodsiin karaan markaa afar nin baa shardi laga dhigay oo markhaati weliba lagu kalsoon yahay inay idhaahdaan weliba m waa inay weliba ka markhaati gacaan xumaantaasi oo dhacaysa laakiin laba qof oo meel wada hurdo amba meel wada jooga ayo wax lamid aan arkayni iyagaa laga jaraya maadaama eedeyn qofka eedeeye waa inuu noqdo qof dhowrsoon haddii qof marka horeba ciyaala suuqnimadaasi ku caan baxay oo waxaa sameeya si calan ah qadafka la qadfiyo qofkii loo loo jeedali maayo cirdigii qofkaana loo ilaalinaya oo dee qofka in gacanta lagu dhaawaco iyo in afka lagu dhaawaco ayuhuma ashad afkaa daran soo maha والذiina yuduuna الmؤminiina والmؤminaati bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaana وإثma mubiina idaaga waxaa ka mid a qofkii wax yeelaya ee aada hogeyso afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaajara waayu ninka gabanidhi carabtuna waxay dhahay kalmu lisaan anka min kalmi sinaan kalmu lisaan carabkoo lagugu dhaawaca anka wuxuu kasii daranyahay min kalmi lisaan carabkoo carabkoo lagugu dhaawacaa wuxuu kasii daran yahay kalmi sinaan hub lagugu dhufto ama waran lagugu وعن caiشha رadي الlaه عanهa qaalat waxay tihi lama nazla markuu soo degay cudri cudurdaarkaygii qaama rasuul الlahi salى الlaه alay sl rsulku waa istaagay calى lmimbari mimbarka ayuu ka istaagay oo mimbarku ku istaagay fadakara dalika arrintaasuu sheegay watala lqur'aana qur-aankiina wuu akriyey falamaa nazla markuu soo degay ay calى lmimbar uu ka soo degay amara uu amray birajulayn laba nin laba nin buu amray an yudraba in la uleeyo la jeedalo laba nin iyo wamra'atin haweeney oo faduribuu waa la jeedalay alxadda xadkii baa lagu jeedalay akrajahu axmedu walarbacatu wa ashara ilayhi albukhaariyu bukhaarina uu ishaaray caaisha radi allahu canha um lmuminiin min axabi aw axabi الnaas ilaa rasuuli اlahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka markii la weydiiyey dadka yaad u jeceshahay wuxuu yihi caaisha min arijaal baa lihi raggana abuuha buu yihi aabaheed marka caaisha halkay rasuulka ugu jirtay alay sla slam wan garana waxau yihi fadlu caaishata calى الnisaa ka fadli tharidi calى saa'ir طacaam aada iyo aad buu rasuulka alay sla slam caaisha u weyneyn jiray u ixtiraami jiray waana aclamu الnaasi aclamu nisaءi اluma been bay ka sheegeen nimankii munaafiqiinta ahaa ninkii la odhan jiray cabdillahi bin ubey ibnu saluul waana ka ilaha wa tacaala in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum ay shafaacatu minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum likuli mri'in minhum maktasaba min alithm waladi tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim markaa ninka dhabarka horritay dembiga ugu weyni waa kaa ifki baa lagu sheegay ilaahay ku sheegay xadiisulifki xadiiskan u dheeraa waa been abuuradka weyn marka ilaahay ba subxana wa tacaala caaisho beri yeelay oo ilahay ba hi aلطayibaatu liلطayibiin wالطayibuuna liلطayibaat ilaahay sawjada ugama dhigeen axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa maa zanat zawjaةu nabiyin qat xataa kaafirad ha noqoto eh gabadh nebi qabaa weligeed xumaantaa ma sameynin oo nabilaahi luut iyo nabilaahi nuux markuu ilaahay sheegay daraba lahu maala ladiina kafaruu mraata nuuxin wamraata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina asaaliحayn fakhaanataahuma khiyaamadaasi waa islaamnimadii bay ku khiyaamey weyaan maaha xumaantii kale cilmudra caaishana de ilaahay baa beri yeelay ninka haddaba caaisho ku eedeeyo horta wixii ilaahay uu ka beri yeelay fa huwa kaafirun hadday hadduu qof yahay iyo hadduu jamaaco yahay saa awgeed nimankaa la idhaha alrawaafid ee cayisho ceebeynaya ee asxaabtii kala gaalaysiinaya ee qaarkood ay leeyihiin qur-aankani markaa laguma kalsoonaan karo iskaba dhaafi cayisho keliya hadday saa u qadfiyaan horta ilaahay baa ka jaro oo maalinta nimka soo socotee iyo cashuuraa maalintaa tobnaad waxay isla dhacaan silsilada isla dhacaan intay makiinada gelgeliyaan bay isla dhacaan oo way iskaga waxay leeyihin xuseen bin cali markii la dilaayey ilan ciraaq iyagaa u yeedho kale annagaa kudifaaci doonay ku yidhahdeen oo anay kaga baxeen markaa waanu iska sharayna ben imika de intii dhiiggii aanu waxawy gaabiskii aanu samay beriga lakin ilahay baa ku ciqaabay cabdulqadaf baaba ku dhacay nimankaasi ha tirsanin hadday maraykan iyo isdilaanna adduunye iyo waa laba libaax markaa halkan anaa libaaxyaduba way isdilaan meelaha markay joogaan dhulka kaynta ah libaaxu markuu doonayo inuu intaris ka taliyo libaaxa kale ula dagaalamayo ka saaraya awrkuna markaa awrka kale meeshu ka eraya marka adduunya iyo wax kale isku haystaan diin la iskuba haysto dadkan dee iyagu taageersanal yuhuudi hala garaaco yuhuud nacaybka ku jira way saxan yihin o dee aggaa marka lagaga niyadda lakin waanay fahamsanen nimankan inay yuhuuddaba ka cun yihin marka qaarkood waaye inagaba inooga dhibaato badan yihiin muslimiintana inta yahuud ugeysatay inta iyagu geysteen ay sii bal inta iyagu geysteen haddaba labadaani waxay kala ahaayeen saxaabigii gebi jira loodhan jiray xasaan binu thaabit iyo saxaabigii kale odhan jiray mistax bin uthatha iyo saxaabiyaddii laodhan jiray xamna bintu jaxsh xamna bintu jaxsh oo xasaan hadalkiibuu dee dadkii sii waday buu ahaa mistaxna abubakr baabay qaraaba ahaayeen oo hooyadii abubakr hooyadii iyo isaga xabarwadaagha markaa nin aan waxba haysan oo faqiira bu ahaa weli abubakr wax siin jiray waana ka ku dhaartay abubakr markii war ilaahay soo dejiyey mistax waxba siin maayo ilahay ba subxana wa tacala markaa yihi walaa yaأtl ulu lfadli minkum wasacati an yuutuu lilqurba walyataama wاlmasaakiin wاlmuhaajiriina fi sabiil walyataama wاlmuhaajiriina wاlmasaakiina wاlmuhaajiriina fi sabiili اllahi walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum dabeetna wuxu uhi wa bala uxibu an yakfir allahu lii sidii buu ku cafiyey xamna bintu jaxashna waxay walaalahayn sayna bintu jaxsh marka maadaama ay zaynab iyo caaisha inta badan loolan ka dhexeeyey markaa la eego dumarkii nebiga oo ay aad waxay tihi zaynab waxay ahayd gabadhii la tartanta oo de xagga quruxda iyo waxyaala badan kula tartanta haddana rasuulku u weydiisayna waxay tihi anigu axmi samci wa basari indhahayga iyo dhegahayga waan ilaashanaya rasuul allow indhahayga iyo dhegahayga waan waan ilaashanaya khayr mooya wax kale maan arag marka caaisha way amaanaysa waxay tihi iyadoo saa ila tartami jirtay haddana ilaahay baa ilaaliyey laakiin walaasheed maadaama ay walaasheed dee ay ka ay taageereyso dadkii hadalkii aadka uga qeyb qaatay ayay ahayd markaa jeedalka waa laga jaray jeedalkuna qofkii muslimka ahaa ayuu hagaajinayaa munaafiqi weynaa rasulku waxba kama jarin waayo isaga dee waaba gaalo waxba daahirin maayo asbaabadii bay kaga jawaabaan insha allah tafsirka ad ku arki doontaan wallahu aclam waxmatullah tawfiq asalaamu calaykum